sixyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran kulwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen khamiis soo gelayso taariikh waxay ku beegan tahay kowda bisha koy tobanaad labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya war ka soo saartay dagaal beeleedyada ah ka soconaya qeybo ka mid mida ah gobolada dalka soomaliya baaq u jeedisay dhinacyadii kala duwan ee halkaasi ku diriraya fal ka soo horjeeda in dad dhirmageeda oo ganacsanaya oo goobtoodii jooga in la dilo oo loona dilo aarsi qabiil iyo wax la mid ah runtii arintaasi waxay ahayd arin fajac ku noqotay dadka soomaaliyeed aan halkaana uga baaqayno arrimaha noocaasoo kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa arrimahaasi ka hadli doona shirkii magaalada garoowe maalmahan ooga soconaya isimada dhaqanka ee puntland ayaa caawa soo gabagab waxayna ka soo saareen warmurtiyad waxayna odayaashu dhaqan ku sheegeen in doorashada wakhtigeeda ay ku dhici doonto sidoo kalena waxay meeshaba ka saareenba doorasho qof iyo cod uu horay u shaaciyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wadamo ka tirsan laatiin america waxay xiriirka u jareen maamulka yuhuudda kadib israa'il duqaymaha arxandarada ah ay ka geysanayso marinka khasab haddaba wadamada carabta maxaa la gudboon dunida islaamka ee ku hareeraysan hal koob oo biyo asliin maayaan hadalkaa iga qor cid furi kartaa ma jirto walaa turki baan dagaal gelaynin walaa eeraan baan gelaynin kuwa kamiisyada waaweyne carabtaana warkooda iska dawalaa falanqeyn arrimahaasi ku saabsan ayaad barnaamijka xog waraysi ku dhegaysan doontaan hadduu alla idmo qodobadaasi qodobo kale waxyaabihii noogu soo kornay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo abaabul dagaal eh, wejiga labaad ee dagaalka dhanka al-shabaab u tagay degmada qansax dheer ee gobolka baay xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sugaantaasi gabagabada barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood walle war ma harin wallee war ma harin guriguri ku dubay gacangacan sugtiyo qurxiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran aynu ku bilowna qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna xog waraysi dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa caawar ka soo saartay dagaal beeleedyada kusoo laalaabtay qeybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan hirshabeelle iyo galmudug maalmihii aynu kasoo gudubnay dagaalo sababay dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay qeybo kamida ah gobolka shabeellaha dhexe iyadoona hadda xalinteedu ah, lagu jiro dagaaladaasi geesta kale dhowaanna waxa dagaal uga qarxay gobolka mudug gaar ahaan waa gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka xananbuuro hoostaga dhuusamareeb dagaalkaasi waxa uu sabiqa saara iskugu jira dhimashadii dhaawac wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi warfideenka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ku baaqayso in xal deg deg laga gaaro colaadaas waxaan rabaa inaan halkan caaway ku qabanno shir jaraa'id oo la xidhiidha xaaladaha isku dhacyada beelaha iyo dilalka foosha xun ee ka dhacay xalay ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo runtii aan falkaas cambaaraynayno uuna yahay fal aad u xun oo islaamnimada iyo ehelnimada iyo dadnimada soomaaliyeed intaba iyo dhaqanka soomaaliyeedba fal ka soo horjeeda in dad birmageyda oo ganacsanaya oo goobtoodii jooga in la dilo oo loona dilo aarsi qabiil iyo wax la mida ah. runtii arrintaasi waxay ahayd arrin fajac ku noqotay dadka soomaaliyeed aan halkaana uga baaqayno arrimaha noocaasoo kale ah inaysan dib ugu soo noqon deegaamada dalkoo dhan sidoo kale waxaan rabnaa inaan beelaha xanan buura ku dirirayay maalmihii lasoo dhaafay iyagana oo isaga soo horjeeday oo hadda runtii ciidamo ciidamada amniga galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay kala dhex galeen halkaasna odayaasha iyo maamulka ee gobolka galgaduud intaba ay ka shaqaynayaan sidii halkaasi arintaasi loo geli lahaa oo waawaantii hadda ay bilaabatay iyadana waa bogaadinaynaa waxaana leenahay dhammaan waxgaradka ay ka soo jeedeen dadka hadda dirirtu ka dhaxayso inay caqliga u soo laabtaan oo ay isugu yimaadaan gogol wada hadal arrimahaasna halkaasay ku joogsadaan lana xaliyo arinta xalay ka dhacday dhuusamareeb runtii dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba way ka dhiidhiyeen gaar ahaan dadka caasimada degan oo maanta aan arkaynay dareenkooda siday u muujiyeen culimmadoodii dhallinyaradii ardaydii ganacsatadii oo joojisay ganacsigii ardaydii oo joojisay iskuulladii ay tegayeen dhammaan waxay la duubteen dadkii victimiska ahaa oo dhibaatadu ku dhacday marka waxaan rabnaa arrintaas in la xoojiyo oo aan fal kale oo kaas liddi ku ah ama kaas loogu aarayo ama kaas daba jooga inaysan dib u dhicin culimmada iyo odayaasha iyo akhyaarta kalena iyo maamulkana waxaan rabnaa inay ku baxaan arrintaas lana joojiyo waxaan rabnaa inaan bogaadino ciidamada qalabka sida oo halkan ka baxay oo gobolka shabeellada dhexe shaqaaqooyin maalmihii dhexe ayaguna jiray kala dhex galay halkaasna ka wado howlo xasilina iyo in la baacsado maleeshiyaadkii dhibaatada halkaas ka waday oo meelaha walaalaha isku diray waxaan kaloo baaq nabadeed hadda rabnaa inaan usoo jeedino iyadana gobolka mudug barigiisa dhanka puntland arrimo ayagana dagaalo ka dhacay oo laba beeloodoo walaalaha halkaasi maanta ay ku dirareen dad dhowr qofna ay ku dhinteen iyagana waxaan rabnaa maamulka gobolka mudug iyo dhammaan dadka ay khusayso heedaha amnigu inay ku baxaan arintaas lana joojiyo waxaad moodaa in wejiga labaad ee dagaalku markii uu bilowmayey oo ciidamadii qalabka siday furmihii u dhow yihiin in isku dhacyo soo noqnoqonaya oo aad moodid inay qorshaysan yihiin in ay maalmahan dambe soo cusboonaadeen mar walba oo khawaarijtu xaalad ciriiriya gashana waxaan aragnaa in beero in badanoo dadka ka mid ah ayaa isku xiraya arrimahaas oo arrimaha khawaarijta sidoo sidaasi la mida dee matabaanna xalay waxbaa ka dhacay dil baa ka dhacay iyadana runtii dil foolxun buu ahaa waxaana rabnaa arrimahaasi dhammaantood hal meel bay ku biyo shubanayaan waxayna ku biyo shubanayaan sida la sheegayo dadka deegaamadu ay sheegayaan in kooxaha khawaarijta ay u adeegayaan marka waxaan leenahay kooxaha khawaarijtu midab kastoo ay leeyihiin waa loo jeedaa ciidamada amniguna waxay faran yihiin inay amniga iyo xasiloonida soo celiyaan inay khawaarijta falalka lagu adeegayo oo lagu hiilinayo oo maleeshaadku qabaa'ilku ay ku marmarsiyoonayaan mararka qaarkood dagaalo beeleed oo dhacay ay ku marmarsiyoonayaan laakiin taas aysan ahayn laakiin midabka beesha kalarkeeda ay soo qaadanayaan in arintaasi gacan bira lagu qabto ciidamaduna waxaan ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan inay fahjignaadaan inta khawaarijta laga takhalusayo oo obereshinku uu ka bilaabanayo iyo intuu socdo intaba dhammaan fal kasta oo beeleed oo dhaca inta howlahan lagu jirana waxay dowladda soomaaliya u aqoonsanaysaa inay yihiin falal ay ka dambeeyaan khawaarijtu guud ahaan waxgaradka maamulada hirshabeelle oo matabaana iyo maamulka galmudug oo dhulsamareeb arrimaha iyo xanan ka taagan maamulka puntland oo bali busloon mudug arrimaha ka taagan dhammaan saddexaas maamulba waxaan ugu baaqaynaa iyagana inay tallaabo degdega ah oo dadka walaalaha lagu heshiisiinayo inay qaadaan dowladda federaalkana waxay diyaar u tahay gacan kasta oo la siin kara dadkaasi aad iyo aad baa u mahadsantiin kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka hadlaya dagaal beeleedyada kusoo laalaabtay qaybo ka mid mida ah dalka soomaaliya isagoona baaq u diriyay dhinacyada ku dagaalamaya gobolka galgaduud iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran barnaamijka xog waraysaad dhegaysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho idinkaga imaanaya ismada dhaqanka puntland oo maalmihii u dambeeyey garow shirowga soconayay ayaa caawa soo saaray bayaan ay kaga hadlayaan arrimaha doorashooyinka puntland waxaana sidoo kale ay meesha ka saareen doorashada qof iyo cod inay ka dhacdo deegaanada puntland waryaheena siciid xasan faarax oo garow ku sugan ayaa arrimahaasi aad oo la socday qadka ayuuna si toos ah ugu jiraa siciid soo dhowo ayaanla waa eh, maxaa waa mahadsan saaxiib isimada dhaqanka ee puntland qayb ka mid ah oo boqorka uu shir guddoominayo maalmihii lasoo dhaafay magaalada garowe ee caasimada puntland baa shir uga socday shirkaas waxay kaga arrinsanayeen sidii dagaal looga baaqsan lahaa doorashaduna ay waktigeeda ugu dhici lahayd eh, xukuumaduna ay markaasi iyo iyo iyo mucaaradka laisugu keeni lahaa dhinacuuna ay lasu raaci lahaa inkastoo ay ismadu iskhilaafsanaayeen oo qayb ka mid ah ay ka maqnayd oo islaamkii maxamed islaan ciise xusaan maxamed oo gobolka magaala ka maqnaa islaam bashiir oo gobolka mudug uu ka maqnaa suldaankii guud oo gobolka sanaag uu ka maqnaa oo khilaaf halkaasi ka jiray haddana war baa laga sugayay in ay dhinacu raacaan ama xukuumadda raacaan ama ay raacaan kooda la yidhaahdo siyaasiinta mucaaradka ama ay sinada sin la baxay ee saddexda ah ee midoobay ay raacaan oo ay waxay soo saareen ku raacaan ismadu caaway war soo saareen warkay caawa soo saareen waxa uu noqday doorashadu inay waktigeed ku dhacdo lixdan iyo lixdii xildhibaan sidii hore lagu soo dooran jireen sidooda lagu soo doorto odayaashuna ay soo xudhaan doorasho qof iyo cod ay xukumadda doonaysana layska ilaawo sidaasna dagaal iyo dhibaato ka dhacda puntland looga baaqsado sababta waxay sheegeen in xukuumadda waktigeeda uu gabagaba yahay wakti ay kaga gaadho haddeer aanay eh, doorasho qof iyo codor ku wata jirin sidoo kalena haddii ay muddo koror simayso uu dagaal ka imaan karo marka si ay uga baaqsano dagaal eh, mar walba marjaca puntland loo laabtay simada ahaa eh, arrintaasay soo saareen sidoo kale waxay soo saareen in lifaaqii baarlamaanku ay soo saari jireen oo kalfadhigooda ugu dambeeya uu kan hadda socda yahay ay lifaaqii soo saaraan doorashada lagu aadi lahaa guddiga doorashooyinka warkii ay soo saareen oo ahaa in shan iyo labaatanka bisha labaad ay qaban doonaan doorashada ay noqoto mid ay meesha ka saareen inkastoo markaa taasi ay abuurayso xiisadu inay sii kacdo oo xukuumadda warkeeda meesha ka baxayo aan la ogeyn de inay ku aqbali doonto iyo in kale sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradkana waddo u furi doonto oo noqon doonta sida ayagu doonayeen haddana waxaad moodaa inay khilaafka ay sii shidi doonto arrintaasi maadaama isimadu ay dhexdooda iskhilaafsanaayeen oo la oran karo deisimada laftigooda baan midaysnayn marka saas warkaasay soo saareen ayaalo maxamedow caawa waana war muddo badan in uh, shiisha lagu uh, hayo oo la filayo waxay soo saari doonaan aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryaheena siciid xasan faarax oo ku sugan magaalada garowe oo warbixin guud inaga siinayay qaar ka mida ah isimada puntland oo shir uga socday maalmihii u dambeeyey magaalada garowe sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan ag horeyse ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya wadamo ka tirsan laatin america sida bolivia chili iyo colombia ayaa xiriirka diblomaasiyadeed waxay u jireen maamulka yuhuudda kadib markii ay u dulqaadan waayeen duqeymaha arxandarada israa'iil ay ka wado marinka khaza sidoo kale wadamada carabta ayaan ilaa hadda qaadin tilaabo ku aadan israel iyagoo baaqiyo keliya kusoo koobay iyo cambaareen dhibaatooyinka lagu haya shacabka falastiiniyiinta ah fuaad xasan caaqil sanyura waxa uu ka mid yahay dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe waxaa wax ka weydiiyey wararkii ugu dambeeyey marinka kaza iyo sidoo kale go-aanka ay qaateen qaar ka mid a ah wadamada latin america dunida islaamka waa laba iyo konton dowladood ama ilaa adigaas afar iyo konton dowladood qiyaastii waa dowlado kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii markii khilaafada islaamka la diday ee dowladii cusmaaniyiinta mid walba meel lagu xirtay oo aan iyagu wax tallaaba haba yaraatee qaadi karaynin dhinaca kale dowladahan carabta oo lagu tilmaamo shan iyo labaatan waddan oo carbeed waa shan iyo labaatan waddan oo iyagu dhexdooda is haysta oo hadday shir isugu yimaadaan ajendihii la isugu yimid oo loo qorshaysnayn balse mid waliba uu midka kale eeganayo saa darteed ba xataa kulankii ka dhacay qaahira ee loogu talagalay kulanka nabadgelyada aan waxba ka soo bix hataa bayaan aan la soo saarin ku saabsan arrintan khaza ka socota ama dhulka falastiin oo dhan meel kastaba ha joogaan sababta ugu weyn ee wadamada bolivia iyo jili iyo colombiya iyo ay u u cambaareynayaan israa'iil isla markaana ay xiriirkii diblomaasigaa ugu jareen waa dalal dadku ay soo doorteen oo shucuurtoodu amarkooda ay qaadanayaan laakiin waddamadan carbeed waa madax aan shacabkoodu soo dooranin balse wadamada reer galbeedka ee maraykanku ugu tunka yahay ay madaxdooda meesha dhigteen hal tusaale ayaan weriga ku siinayaa dalka masar markii afgembiga siisi uu ka dhacayay qolkii lagu qorsheeyey in afgembi lagu sameeyo dowladdii allaha u naxariistee maxamed mursi waxay ahay safaaradda maraykanka waxaana qorshaha dejinayay dalka maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo midooda yurub sida afdembigaa loo samayn lahaa siisi ayaa hadiyad loo siiyey marka ninka ama gabadha adiga gurigaaga hadda xaaskaaga guujigo ka shaqaynaysa haddii ay aragto arrin iyada dhibaysa kama hadli karto maxaa yeelay waxay u aragtaa in mushaharkii ay weynayso dhibaata ay ku dhacayso markaa nimankan carbeed ee ku hareeraysan dhulka reer falastiin waxaa weeye niman iyagii meesha la dhigtay qaarkooda la dhigtay kun iyo sagaal boqol iyo labiyo soddon tusaale ahaan boqorkii hore ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya boqor sacuud ibn cabdilcaziiz kun iyo sagaal boqol labiyo soddonkii ayaa waxaa lagu qabtay shir baariis lagaga hadlayay arrimaha bariga dhexe ama qorshihii kala qaybinta ee loo yiqiinay sikes bico markii dowladda islaamku dhacday sidii loo soo dejin lahaa israa'iil dhulkan hadda loo yaqaano falastiin ama israa'iil loo bixiyey boqorkii iyo boqorkii xilligaas urdun oo la odhan jiray boqor cabdallah labadaas ayaa ka qayb galay iyo boqor faysali la odhan jiray oo isna ciraaq madax ka ahaa boqor sacuud ibnu cabdulcasiis markii la yidhi waxaan rabnaa dhulka falastiin ereyga sida loo dhigay dhulka falastiin waxaan rabnaa inaan soo dejinno yahuud isla markaana dhulka falastiin aan u qaybina laba dowladood oo midna ay falastiiniyiin yihiin midna ay yahuudta aan u qaybino jawaabtii ugu horraysay oo bixiye oo weliba duuban waxay ahayd kama xumin walaalaha iyaga yahuudda ee masaakiinta ee ducafada waa siduu hadalka u dhigay boqor sacuud ibnu cabdilcasiis kama xumin in dhulka reer falastiin la soo dejiyo oo qayb laga siiyo qorshuhu horta walaal xilligaas ayuu soo bilowday waxay ka tanaasulayaan maaha reer galbeedka imkaaniyaad fara badan buu ilaahay siiyey oo ay ku hor istaagi karaan laakiin markii loo qaybiyey waddamada faraha badan ee magacyada leh gaar ahaan qorshihii saykisbiko ayaa waxaa la suurtogeliyey inaynan waddamada carbeed ee dalka meesha la dhigtay ilaan dalka israa'iil dal ahaan dal uma aha waa qaacido ama xarun saldhig ciidan oo waddamada reer galbeedka meesha ay dhigteen sidaa darteed bayna suurtagal u ahayn haba yaraatee waddamada carbeed in yar oo ficilradii a sameeyaan maanta ayaa boqorka urdun boqor cabdallah labaad tallaabo yar buu ku dhaqaaqay oo ah inuu safiirkiisii ka joogay magaalada talaabiib uu u yeedhay si uu oola tashado ma aha in la soo qaaday oo la eryayo si uu oola tashado ayuu ugu yeedhay oo lagu soo celiyey magaalada camaan kan kaahiro fadhiya isagu saddexda kilomitir ee isgoyska macbarka rafax ayaanu furi karaynin inay israa'iil iyo maraykanku fur yidhaahdaan mooye maxaa yeelay ninka xortii markuu meel qabsado isagoo xor ayuu tallaabada uu qaadaya uu qaadaya tusaale sanadkii labada kun iyo labayo tobankii madaxweyne mursi markii uu saaxilka u qabsaday tallaabadii u horreysay uu qaaday waxay ahayd in macbarkaas ama maaragtay meesha laysoo gudbo rafax corridor in la furo ayay ahayd halkii sana uu xilka haystayna macbarkaasi uu furaa waxaana macbarka la xiray kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo shantii ayuu kii xumaaye mubaarak loodhan jiray oo meesha xidhay marka waa wadamo meesha lagu beertay madaxdooda oo la dhigtay kuwa laatiin america iyo meelaha ka soo hadlayaana waa wadamo xora oo shucuubtooda wakiilka ah oo aan u khushuucaynin go-aanka reer galbeedka waayahay eh, turkiga iyo erdogan markaan eegno eh, xaggee ayuu ku dambeeyaa xiriirka israel iyo turkiga horta waa run dalka turkigu tallaabooyin buu qaaday tallaabooyinka waxaa ka mid ah kow heshiiskii dhinaca dhaqaalaha ahaa ee turkiga iyo dowladda sahyuuniyadda ka dhexeeyey inuu joojiyo laba shirkadihii waxwada qoraya gaaska ee badda mediterraneanka ama baxrul abyad almutawasit loo yaqaano way qaybtii ay yahuuddu ku lahaayeen uu ka saaray ordogan oo dhaqaalo badan u kacayay waana meelaha ugu muhiimsan laakiin weli safiiradu sidii bay meesha u kala joogaan xidhiir adag oo ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii markii dowladda turkiga la sameeyey sameeyana wuu jiraa afartan iyo sideedii markii dowladan israa'il loo yaqaano meesha looga dhawaaqayna dalkii saddexaad ee aqoonsada ayuu ahaa marka laga reebo ruushka oo sideed daqiiqo ku aqoonsaday iyo maraykanka oo labaiyo toban daqiiqo ku aqoonsaday waddanka saddexaad ee aqoonsaday uu turkigu ahaa dowladdan ordogan waa dowlad labaiyo labaatan sano howlo badan haysay haddii dhinaca dhaqaalaha ee shacabkeeda ay tahay haddii dhinaca diblomaasiyadda ee dib dalka turkiga dunida islaamka ugu soo celiynaysa ay tahay haddii ay tahay dhinaca milatariga inay soo dhiso intaa u dheer dad boqol sano oo lasoo dhaafay oo daraad isniintii ku ekayd boqolkii sano diinta laga bedelay oo bulshada dunida islaamka laga saaray oo dhaqankii islaamka laga saaray sidii u soo celin lahaa ulu taallo weeye marka way ku adag tahay inuu tallaabo deg dega qaado laakiin waxaa la yidhaahdaa wax walba waxa ka muhiimsan war hebelow erigama iiti orta qango-aan adag buu qaatay maalintii dhaweyda loo dhii saddexdii qodbee uu sugu xigayba inuu ku tilmaamay israa'iil inay tahay virus bariga dhexe ku yaalla in kooxaha muqaawamada ama wax iska caabinta ee falastiiniintu ayna argagixisa ahayn balse nidaamka ka jira talaabiib buu yahay argagixiso intaa lafteeda dal carbeed ama dal islaamu ku dhawaaqay weli ma jiro shucuubtu iyagu waa shucuub nool shucuubtu waa shucuub nool oo maaragtay muujin kara laakiin shacabkii haddii taangigii in lagu difaaca loogu talagalay iyagii lagu hortaagan yahay way noqonaysaa mushkilainteeda lewa waayahay iiraan oo kale eh, waxaa jira urur diimeed ka dagaalama oo iyaguna eh, keliya u baahan in eh, iiraan ay fasaxdo kuwaasoo kale cabsida iyo walaaca laga muujinayo markaad eegno maxay ka dhigan tahay horta walaalow qoladan shiicada la yidhaahdo ama kooxda xukunta eeraan waxaa loo yaqaanaa itnaa cashariya ama kooxda labaiyo tobnaad malaha dadku siday u haystaan dad muslimiina magaca islaamka way ku qaraabanayaa talabaad hal taariikhan dib kugu celinayaa mhm. waxaa weeye dowladdii islaamka ee cusmaaniyiinta markii uu madaxda ka ahaa ninkii la oran jiray sulaymaan alqaanuni waxa ay cunaqabatayn saartay ama la goodoomiyey magaalada vienna ee caasimadda astari ee bartamaha yurub ku taalla lix bilood oy godoon ku jirtay waxaa dhabarka ka weeraray waa dhinacan farisiinta ka weeraray dowladdii markaa ka jirtay dhulkan hadda ee eraan loo yaqaano ee shiicada u badnayd abeerar ku qaaday dhabarka markay kaga dhugteen ayay dowladda islaamka yurub oo dhan ka soo dirtay qoladan in badan dhallinyaradeena soomaali kuwa shiga jooga iyo kuwa dalkeenii jooga intaba iyo kuwa dibadaha joogaba aad waxaan uga maqlaa eeraan baa wax qabanaysa eeraan waa afka baarkiisa caqiidadeedana waa meesha inaga lix tiro islaamka aan leenahay iyaga waa toddoba toddobada waxaa kamid a ah hal shay oo nidha ugu dambeeya atamalluq isku dhadejin in bulshada laystuso in la jecel yahay la istuso iyaga iyo maraykanka xidhiir baa ka dhexeeya odhanaya in sunniyiinta gobolka bariga dhexe laga saaray islamarkaana eeraan ay noqoto awooda keliya ka arriminaysa dagaalka markaan u soo eeraan iyo xisbullaahi iyo kooxdan xootiyiinta oo hadda gandaalo wax burburaya iyo qoladii xashdu shacbi laodhan jiray ciraaq burburiye iyo wixii oo dhan waxay ku baaqayeen maalmihii dagaalku bilowday annaga waxaan sugaynaa mar alla marka israa'iiliyiintu ay weerar dhulkaa qaadaan shan maalmood buu socdaa maxaa tallaabo ay qaaday ma aha gantaanaan meel ku riday oo meel meer iskaga dhacaya ama maaragtay meel bira ku dhacayo ma aha waxaani waxaa weeyaan masiir ummadeed masiir ummadeed weeye xasan nasraalan waxaa oga daran yahuud oo falastiin qabsata waxaa oga daran falastiiniyiinta oo xorooga halla waan kugu darayaa falastiiniyiinta oo guulaystaa waxa ay ka dhigan tahay israa'iil oo meesha ka baxday iyo digteetaaska ama waddamada carbeed dhammaantood talisyada ka jira oo xataa shiicadu ay ka mid tahay ay meesha ka baxdo waxaa kaloon kugu siyaadinayaa qarnigan hadda aan ku jirnay ee koob iyo labaatanaad waa qarnigii dadka muslimiinta yahuudda iyo kristanka iyo wixii raacsan meeshii aadan iyaga u taallaa laakiin taariikhda sida lagu hayo waa qarnigii muslimiinta gaar ahaan qarnigii sunniga weeye marka istaraatiijiyadda xilli kalaan ka sheekaynaa barnaamij ballaan aan ku qaadanaynaa aan ka sheekayna istaraatiijiyadda yaalaan iyo qorshaha reer galbeedka iyo shiicadu ay daysteen qorshaha reer galbeedka waxaa weeye wadamada muslimiinta waa in gacanta loo geliyaa dadka aqaliyadaah oo ay kow ka tahay shiicadu shiicaduna waa boqolkiiba shan iyo labaatan dadka dunida islaamka ku nool marka eeraantan iyadu waa gebgeb maxaa yeelay hadadan lafteeda oo dagaalka ka soo socdo garoonkii caalamiga ah ee dimishad iyo garoonkii caalamiga ah ee magaalada xadar labadaba waxaa laga saaray kaqadii ee israa'iil ayaa kutaysa labadabana waxaa gacanta ku haya ah shiicada maalin kasta laga soo bilaabo labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa dagaalkani markuu bilaabanayay maalin kasta xarumaha ay eeraan ku leedahay dalka suuriya ayaa la duqaynayey oo deerada lagu duqaynayay boqolaal eraaniina oo ciidamadooda ayaa dhimanayay dhaqan bay leeyahay leeyihiin waxaanu ka jawaabaynaa arrintaas xilligeeda iyo goobteeda iyo wakhtiga ay munaasabka tahay marka anigu walaal kama sugo oo shiicada ah inay wax tuurtuuraan iyo inay qayliyaan waa sax laakiin wax khayr ahoo laga sugaya ma jirto kuna darso dagaalkan reer xamaas ama gaza iyo falastiin oo dhan dhanba way ku guulaysanaysaa laakiin dunida islaamka ee ku hareeraysan hal oo biyo ah maayaan hadalka iga qor cid furi kartaa ma jirto walaa turki baan dagaal gelaynin walaa eeraan baan gelaynin kuwa qamiisyada waaweyne carabtaana warkooda iska dawalaa kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan fu'aad xasan caaqil sanyuura oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe isagoo nala falanqaynaya xaaladihii u dambeeyey marinka khaza iyo sidoo kale go'aanka ay qaateen qaar ka mid ah wadamada ku yaala laatiin amerika oo xiriirka ugu jareen maamulka yuhuudda xog waraysi ayuu u waramayey ka baxay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa abaabulka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab u tagay degmada qansax dheere ee gobolka baay waxauna halkaasi kula hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka halkaasi ku sugan marka ugu horayso waxaan rabaa inaan inkaga mahad celiyo soo dhoweynta qiimaha badan ee aniga iyo wafdigaygaba aadna soo dhowayseen waxaan kaloo rabaa inaan inla wadaago farxadda iyo jawigan quruxda badan iyo sida aad ugu faraxsan tihiin madaxdiinna runtii maanta waxay koow ka tahay maalmihii quruxda badnaa iyo maalmihii farxadda oo shacabka reer koonfur galbeed aan kala kulannay gaar ahaan degmada qasax beere may iloobi doonno farxad gooni ahayna noo tahay runtii arag degmada qasax dheere iyo shacabkeeda waa ugu nimid ayadii oo ka sii badan oo ka sii fiican yaan inkugu nimid waxayna noo tahay dhiirrogelin iyo jacayl gooni ah oo degmada qasax dheere intaas kadib waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kalsoonidan iyo farxaddan aa qabtaan wixii hiigsigiinna ah iyo taladiinna iyo wanaaggiinna inuu noo suurtogeliyo oo aana ka shaqayno ujeedka safarkan iyo xaaladda aa qabtaan yaa kow noo ah ujeedka labaadan u nimid waxaa weeye saad la socotaan dalka soomaaliya waxaa ka bilowday howlgal la dagaalanka iyo ciribtirka khawaarijta la yidhaaho oo hormuud u tihiin waxaa joogo shacab geesiyaal ah soo adkaystay soo dulqaatay daruufta u soo dulqaatay dhibaatada iyo dulliga ay ku haayaan shabaabna diiday inay aqbalaan una soo samray yaa tihiin aad iyo aadaa ugu mahadsantihiin ciidamada buliiska gaarka ah ee koonfur galbeed ee joogo degmada qasax dheere ee geesiyaalka ah magaalada labaatan kilomitir ka baxaayo cadowga ka bixiyey meeshay joogaan ugu tagaayo ayagana waa mahadsan yihiin waana garab istaagaynaa haddii ilaahay yidhaaho isbeddel xoog leh oo qiimo leh iyo taageero iyo xoojinna waa ku samayn doonnaa ciidan intaas markay tahay waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho dadka ree qansax dheere geesinimada iyo wadaniyadda iyo dowladnimada ay noo muujiy una diyaar howlgalka wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada oo bilaabanaayo hadda oo koonfur galbeed oo dhan ka bilaabanayo u ah inay noqotaan jecelle insha allahu waxaa ugu horeeya oon qaban doono oo qaybta muhiimkaa ah ka qaadan doontaan xuduudka degmada intuu ku ogi aad tegi doontaan waa furitaanka jidadka oo laysu furaayo baydhabihii qasax dheere insha allahu taala gebigebi ka dheer ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney dadkaygani waa xawaan caqligu waa fooraraa walee cid dhaanta ma leh colaadda dhexdooda iyo inay carun daadiyaan ayaa camalkoodu yahay dhammaantoodu waa dad cola sidii cadow way islayn shabaabkuna way isku carin cid kala qabanaysa iyo suldaan lagu caymadiyo ugaas kala celiya ma leh waxay ceebtoodu tahay ciiddooda dugaagga degay inay ka cabsoonayaan alleeloo gorgoro waxaa kaloo la yidhi qabyaalada waa lagu colooba curyaama cilad weeye baaso waaba waaba cadow nacab yahay war abdula waxaad ka tagtay keligii cune waa lagu cadaabaa keligii cune waa lagu ciqaabaa calooshii wax boobtaa dibbay dibbay cirib xumaata war weli kala leeray imrigeed adduunyada waxa jira colyo nabade ayr iyo nin hoolaallee cawana kamay tegin eenkaynu ku ogeyn waarmadoyo waxaad ka tagsay moog tahay curyaankaba cagaluuma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraara yeeladan ina ku cilmi qaataan warwaaqlow adna calafka ku qoran una sheegi maaye lascanud iskaylow warkalamaanay adinkaaba sidii khawaarijtii reeraha isku diraye maxaad ayaga ku eedaynaysaan warkalamaana heesu waa badan yihin waxaa kaloo la yidhi nin cayra weligii ceeb kama fogaade caaway u darantee xaggee baan cuskadaa warkalamaanay war ma haysiine khawaarij ha lala markii la yidhi ummaddii baa ibliis isku jaan qaaday war miyaan hore loo dhihin ibliiskae khawaarijtu waa wada shaqeeyaan warba iyagaaba ibliissoo laguma ohan war kasta waad ku dhex orodaane xalay rag ganacsataa oo culummaha dhun lagu dilay waxayna kala ahaayeen sheekh xasan diir shacade iyo maxamed tahliil maxamed rag oo bulshadu ka xumaatana way ahaayeen dilkooda dadka magaala magaalada deganina xalab ma aysan hooyeen caradii ay falkaa ka qaadeen maantana waxaa ka dhacay dhuusamareeb banaanbax aad u weyn oon loo kala harin albaab ganacsina lama furin ayadoo falkii dhacay laga caraysan yahay mas-uuliyiintii bannaanbaxa ka qayb gashana waxay ballan qaadeen in sharciga la waafajin doono nimankii falkaa geystay waraabwaanguure oo xalab markii falkaasi dhacay ka xumaaday wuxuu yidhi fariimaha khawaariij kuwa caawa fuliyee fagaaraha ka geystee fidna huruday toosiyey ficilkay sameeyeen haddaan iyaga lagu falin miyaa nabad la filayaa waruu yidhi nin wax dilay haddaan la dilinoo la sii eh. waxuu doona waa inuu dilaasaa la dili waayaysan laymaarijarne adyadaha waxaan kaloon dhihi lahay eh. dilaaga waa in la diilon eh. la daynin waa la xowdiile dilayga waa in la diilon la daynin waa la xowdiile war dilkii xala ugu yaabka badnaa matabaanow ka dhacay dulmiyow ku bilowda daacadowna ku dhammaaday war sidee wuxuu jiraan dulmi daacad kuma dhammaan karee warbow soomalilan maqal xaqii baa war warkayga dhexgelinine rag aana qabilnin soo raadiyo oo u dilay ayaa isla markii khashaas fuliyo kii dilay hore ka dileen war nimanku maxkamad xukun fulisay ma ahayne falku si aan ku talagal ahayn ugu dhacay ilaahay ayaana xaq soorahoo isla markiiba xaqii ka guday shan nimaa waxaa la yidhi isi soo raacday reer hebel aan nin ka soo dilnayna isu soo raaceen wiil ahaa gudoomiyaha dhallinyarada degmada matabaam oo derbi iska fadhiyo aan balaayo filanayn ayay shantoodii mid kamida inta kor ka tusayna yidhaahdeen wakaasi soo dil kadibna inta soo ordayuu ninkii qaarijiye isagoo habaaska tuuraya hadda wax dilay waa taqaaneen ayaa kuwii soo dirayo waxay u qaateen ninkii la dili rabo soo fakaday kadibna isagii rasaas huwiyeen meeshii uuna ku ahaadoo ninkii uu soo dilay iyo isagiiba kalama dambayn hadda raggii dulmiga soo maleegaana qasqaasta fuliyey warkalmaanay waxaa la yidhi dembiiluhu intuu daaqayoon cidi dacwaynaynin warka iyo doodaha socdaa waa isaga daal warbo war ma haysaaniine bariga gobolka mudug dagaalka ka socda dad eheloo isku degaana walaalahu u dhexaya haddaba wax la aqbali karana ma ahan buntland haddee shabaab quri ma jooga maca daacishaa jooga joogta xuutininima kusoo biidhay baa laleeyahay haddee balaayaa jidhacidda shidaal kuu shubaysa garan mayne amba kula mid baanahaye aamu aryaadhaha inta gacanka xaq daran u disha allaha u naxariisto kuwa xaqdarrada wax ku dilayana waxaan rajayaha ciqaabtoora inay maraan muga anigu tala ahaan waxaan soo jeedi lahay dadkaan iswaada diilaayow inaad isdhayso waa danta dadkaan iswaada diilaayow inaad isdhayso waa dantiin in waliifaday dadka isdilaw inoo eran eh. isdaaya isdaaya isdaaya eh. isdaaya walaalayaal soomaali hadday isdaaya isku daynayso waana uma e dhimano eh. nin walbaa gurigiisuu ka arkay foolxumada dagaalka sokeeye waxay u baahan tahay e soomaalidu dowladnimo kale celisa maamulada dalka ka jirana waxaa laga rabaa dadkooda isdilaya in e ay kala qabtaan maamulka galmudug xalay foolxumadii la yaabay iyo caasimadooda ka dhacdayna waxaan leeyahay ha ka gambannina inaad gacanta ku soo dhigtaan dembiilayaashii fagaarihii ay wax ku dileenna lagu toogto haddii kale meesha fadhiidiin ma yaalay ordaha ka taga war soomaalida wii xala dhuusa mareeb ka dhaca kuma cusboo weligeeday xaqdarra isku dili jirtay waxaa yaab le oo dhaqan cusuba dagaalkii baraagaha iyo baadiye ka dhaca maxaa keena caasimadda war maalin dhaweeto shirka jaraa'id qabtay oo dhahayay haddii aan arrinta xananbuura wax laga qaban xabbadaa dhici doonta ma la soo xiri kuwaas iyagaa ka dambeeya falka xala dhacaye waar ma khawaariijtaa lacag soo siisay war odayaashii oo kale waxaa ku hadlay sanatar cabdixakiin macalin marka meeshii ceer laga filaya ceeryaama ka timid wardhada roob noqon weyday miya ilmo kinkawiinaya baabuurkii dubay war kalamaane waxaa kaloo la yidhi eh. dhagarqabe haldoor leynayo tolkii dhinaca saarayo eh. ama dhaxal wadaag wada dhasho laga dhex faa'iido eh. soomaalidaba dhax lagu arkaa waana shay dhibae haddii shabaab laga dhammayn dhul iyo ciiddeenna labad laguma dhaansanahayo waa wax noo dhimane maantaan dhufays ugu jiraa inuu dhaqaaqaaye qof kastow dagaal iyo dhanka waa jahaad dhabaeh dhagarqabe aabeesiyo halaqlama dhunkadaoo dhabta laguma qaate warwarka waa badiseen waxaan odhan lahaa kala tarayso ma aha sama wadaagtaane walaalow walaalkaa hadilin oo wid u noqon war walaalkaa dil oo dooxnina daraja kuma helo horaa loo yidhi war walaal isdili howaala badiya waan hool yaraayo leeri warraadiyo kulmiya waxaan ka maqli jiray xilliga colaadda aabbayaashu wiilashooday aasaan xilliga nabaddana wiilasha aabbayaashooda aasaan war waxaa la yidhi qabyaanadu waa qarmuun qashin iyo niman waxgaran ayaa qabanqaabiya khiyaar looguma tashado war kalamaanay waxaa la yidhi markay quwa darreeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye khasaaruhu markuu gaarobay way qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene deegaanadana qiiq ka makaceen aad u qaab darane dabka isu maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne iyagaa isqabadsiin yaqaan qoysas wada wadayaalleh qabiilada intay isku diraan uma garqaadeene diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlki nebigiiye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariiji al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye qarni hore rasuulka ka digay sida qiraalkaahayaamugaymahasmaraysasamigay cabdulana wuxuu yidhi hw qofaan waxla kaaga qaabino qaylaysaaxaa lugu qanca qofaan wax laga qaabino qaylaysaaxaa lagu qancaiyada ku odhanaysa iyadu unacabkaagu aqalkaaga duminayo reer hebel inaga eega iyada ku odhanaysa iyadu unacabkaagu araxdaada jebinayo adna aabba laha gowraac iyadaa ku odhanaysaa iyadu u nacabkaagu ubadkaaga qalanayo noqonkanu adeegayaa aryadhaha abwaan mustafa wuxuu heestaas ku soo gebagabeeya ummad yahay ilaahiinna inta aad aqoontaan qabiil aayihiisa aragnaya ka soo noqda war waxaa kaloo la yidhi argagixisadani carligeenni iyo ubadkeenni bay usa shaqa tageen ololiyaan ummadyahay kanka carag ba lagu ogaa inuu aarsade al-shabaab ka jabay baaqiga hadiyo naga soo afjara inta soo hadhana naga soo afjara waar walla weynay war ma haysaane somalilan haddaannu nahay waxaannu gacanta ku dhignay toban nin oo ajaaniib ah inay argagixisan yihiinna aad baannu uga shakisannahay dhalashada marokay wataan baana la yidhi dee weynay iska wataane suuriya bakistaan bay ka soo kala jeedaan baa la yidhi inay ka yimaadeen afghanistan markastaanna aad baan u filaynaa dee somalilan laguma dhex duuman karo eeyo tababaran bay kaysatay warwaaqlow eeyaha odagaan qaraabanoo ku ugaarsan jira ay kala baraye waxay u kala baxaan uu yidhi afar midka koowaad waa gadawaalli indhabus majaduf iyo qoorseef marka afartaan nuuc kuwa aad kaysateen waa jaadkee waar kuwani waa saraakiilo way tababaran yihiin warba warmaysaanina madaxweyne deni ciidankii uu casubay hoolka madaxtooyada ku qaabilay haysana hadda waa la qaada waa dhiirigeliyo waa la ciyaaray ha la diyaargaroobana waa yidhi hadda koofiyadna waa u xidheen goortii dambe uu khudbeeyena wuxuu yidhi haddaan reer puntland faanka waa jecel dimuqraadiyadda dadka soomaalida ugu horrayna haddaynan noqonno waa lagama maarmaan sababtoo hooyada federaalku de waa annaga war bashiiroo puntland miyaa qaatimo lagu bedelin warbowa taylah baa kaa odhanahayee kudayo puntland kudayo siday dowladeedu tahay ma afka miyaa ka dhacay wargeetimirkii miyaa laysla tegey war maysimadii baa ku soo baxay war ayagay ka dhex tolotay warkalamaanay war mahaysiine madaxweynihii hore gelmudug danjire maxamed axmed caalin waa xijaabtay allah u naxariisto madaxdii gelmudug soo marsana waa kii labaadoo geeriyooda waxaana ka horreeyey madaxweyne danjire keymiko waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxweynayaashii kale galmudug sida madaxweynaha hadda talada haya axmed cabdikaaliy qoorqoor madaxweynihii hore axmed ducaale geellixaaf madaxweynihii hore cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweyne senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid dumarkuu ka tegey iyo daymada aruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi amiin xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo